أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiinsoo bandhigayaan kitaabkan qayimka oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka toddobiyo labaatanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله الرفع من السجود wuxuu sheekhu halkana kaga hadlayaa toosidda laga tooso oo madaxa sare looga qaado sujuudda qaabka uu noqonayo iyo waxa la odhanayo huma kana sala allahu alayhi wasalam intaa dabadeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayhi wasalam yarfacu ra'sahu mid sare u qaada madaxiisa ayuu ahaa min asujuudi sujuudda ka toosoo sare uga qaada wuxuu sare u qaadi jiray madaxa mukabiran xaaluu takbiiranayo allahu akbar odhanaayo xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim wa amara waa amray nebigu sala allahu aleyh wasalam bidalika kaasna waa amray oo in sujuudda markaa laga tooso madaxa sare looga qaado nebigu sala allahu aleyh wasalam waa amray lana takbiirto almusii'a wuxuu amray kii xumeeyey salaatahu salaadiisa xumeeyey ayuu amray oo qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa yatimu salaatun liaxadin min annaasi xataa ma dhammaystir salaatun salaadi uma dhammaystir liaxadin cidnaba uma dhammaystir ciddaasoo min annaasi dadka ka mid a xataa dabeedna ilaa salaada bilowgeedii ayuu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam ilaa dhammaadkeeda laga gaadhayo markaa saddexda dhibcood ee uu sheikhu dhigay wuxuu kugu tilmaamayaa inuu jumal halkaa ka xadfay xadiidka koobisu soo koobaya daraaddeed oo soo ikhtisaarinayo waxaa ku jirtay wayasjuda oo sujuudo xataa tatma'ina mafaasiluh ilaa uu sidaas sameeyo sidaas sameeyo wa yasjuda uuna sujuudo salaadiisu ma dhammaystirmayso wuxuu sujuudayaa xataa tatma'ina ilaa ay ka xasilayso mafaasiluhu xubnihiisu ay ka xasilayaan oo xarakad dhaqdhaqaaqa uu goynaayo uma yaquula dabeedna uu ka yidhaahdo allahu akbaru allahu akbar uu yidhaahdo wa yarfac ra'sahu madaxiisana sare u qaado xataa yastawiya wuxuu sare u qaadayaa ilaa uu ka xasilayo qaacidan xaaluu yahay mid fadhiya istiwaaga waxaa looga jeedaa tumaniinada ama iطmi'naankii baa loo jeeda xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam yarfacu mid sare u qaada buu ahaa yadayhi labadiisa gacmood buu sare u qaadi jiray maca hada takbiiri takbiirta la jirkeeda axyaanan marmarka qaarkood xadiiskana waxaa soo wariyay imaam axmed iyo abu daawuud baa soo wariyey sheekuna waxau yihi sanadkiisu waa saxiix marka axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa in salaada mawdic kastoo ka a marka intiqaal la samaynayo oo rukni laga baxayo rukni kale la gelayo in la samaynaayo rafculyadeyn oo gacmaha la rafcinayo laakiin taa nebigu ma daa'imin sala allahu alayh wasalam saas aawadeed buu sheekhu yidhi axyaanan marmarka qaarkood buu samayn jiray laakiin dhowr goor rafciga uu rafcinayuu daa'imi jiray takbiiratu lixraamka markuu salaada xidhanayo gacmaha inuu sare u qaado waa daa'imay markuu rukuucayo doonayo inuu rukuucana gacmaha inuu sare u qaado nebigu sala allahu alay waslam waa daa'imay oo kama tegi jirin markuu rukuucda ka toosayana gacmaha inuu sare u qaado iyadana markaa kama tegin ee waa daa'ime wakada waxaa ku dhadhow markuu ragcadda saddexaad u kacayo laakiin afartaa mawdic wixii aan ahayn ee salaada ka a gacmaha in sare loo qaado marka rukni laga intiqaalayo rukni kale loo intiqaalayo mar mar buu nebigu samayn jiray inuu gacmaha rafciyo in badanna waa ka tegi jiray saas aawadeed inaan la daa'imin weeye ee in laga tagaana waa sunne in la sameeyo waqtiyada qaarkoodna waa sunne in badanka laga tagaana waa sunne marka labada mid walba waa in lala yimaadaa a'immada qaarkoodna way qabaan rafcigaasi inuu markaa sunno yahay oo wuxu ui uhi wabirafci haahuna wa cinda kulli takbiiratin qaala axmedu marka sujuudda laga toosaayo in gacmaha la rafciyo iyo takbiiro kasta agteedaba in gacmaha la rafciyo imaam axmed waa ku tegey fa fi lbadaa'ici libn lqayim kitaabka badaa'ic la yidhaahdo oo ibnu qayim leeyahay waxaa ku sugan wa naqala canhu alasramu wuxuu ka soo raray imaam axmed xaggiisa saaxiibkiisa asram ama ardaygiisa asram waqad su'ila can rafci اlyadayn iyadoo la weydiiyey imaam axmed gacmaha in la rafciyo faqaala wuxuu ihi fi kuli khafdin wa rafcin markastoo hoos loo hoobto ama la dhigo iyo markastoo sare loo kaco gacmaha waa rafcin jiray qaala aslam ra'aytu aba cabdillaahi yarfacu yadayhi fi salaati fi kuli khafdin wa rafcin aahaarta qaarkood sidaa sheegaysaana jirta fi kuli khafdin wa rafcin in la samaynayo marka almuhim sunna ha ahaato laakiin maadaama nebigu af sala allahu alay wasalam aanu daa'imin waxa sunno ah siduu marmarka qaarkood nebigu u sameeyey in marmarka qaarkood la sameeyo ayaa sunno ah rafcu lyadaynka arkaanta kale aan afarta aynu soo sheegnay ahayn in gacmaha la rafciyo marmar in la sameeyaa sunno ah waxaana sunno ah haaliban in laga tago siduu nebigu u ahaa sala allahu alay wasalam oo haalibanna aanuu rafcin jirin marmarna ay dhici jirta inuu rafciyo si labadaba loo dabaqo qawlkaasaa ugu fiican wa bihi qaala ibnu mundir sidaasaanu ibnu mundir oo culamada markaa shaaficiyada ka mid ahaa laakiin mujtahid noqday wa abu caliyin min ashaaficiya labadaa markaa sheikoo shaaficiyada ka midna waa ku tageen wa huwa qawlun can malikin washaaficiyi waana qowl malik iyo shaafici baa laga sheegay in mawdic kastoo salaada ka mid a gacmaha la rafcinayo kama fi طarxi tasriib sida ku sugan kitaabka le طarxu tasriib oo uu leeyahay ibn اlciraaqi oo isaguna shaafici ah wasaxa arafcu huna mawdican in la rafciyaa gacmaha waa asaxba waa ka sugnaatay can anasin anas ibnu malik saxaabiga la yidhaahdo wa bni cumara iyo cabdullahi bni cumar wa naaficin iyo taabiciga naafici la yidhahdo wa taawusa iyo taawus walxasan albasriyi wa bnu sirin wa ayuba asakhtiyani kama fi musanaf ibn abi shayba biasaniida saxiixati canhu uma yafrishu rijlahu lyusra intaa dabade nebigu sala allahu alayh wasalam yafrishu waa gogli jiray rijlahu adinkiisuu gogli jiray alyusraa adinkiisa bidix ayuu gogli jiray fayaqcudu calayha waa ku fadhiisan jiray korkeeda adinka korkiisuu ku fadhiisan jiray mudma'inan xaaluu yahay mid xasilaaya ayuu ku fadhiisan jiray xadiiskaana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa kusoo wariyey bukhaarina juzu rafci yadayn buu kusoo wariyey wa amara bidalika wa amara waa amray nebigu sala allahu alay wasalam bidaalika sidaa waa amray oo in fadhiga labada sujuudood u dhexeeya addinka bidix lagu fadhiisto waa amray almusii'a kii xumeeyey buu amray salaatahu salaadiisa xumeeyey fa qaala lahu wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam idaa sajadta famakin lisujuudik idaa sajadta markaad sujuuddo famakin yani tamkiin iyo yani markaa sug yani xubnahaaga waxaad ku sugtaa dhulka lisujuudika sujuuddaada daraaddeed ugu sug tamkiinku waa in makaan looga yeelo lagu sugo fa idaa rafacta markaad sujuuddii ka toosto oo madaxa sare uga qaado faqcud fadhiiso calaa fakidika alyusra waxaad ku fadhiisataa bawdadaada bidix ku fadhiiso xadiiskana waxaa soo wariyay imaam axmed iyo abu dawuud baa soo wariyey sheikuna waxa uhi bisanad jahid sanad wanaagsan ayuu ku soo wariyey marka bawdada bidix ku fadhiisa waxaa loo jeedaa yacni miisaanku waa inuu fuulo adinka markaa bidix marka maadaama bawdadii ka sarrayso miisaankii labadaasoo ishaysta ayuu ku dhacaya saasaa loo yidhi markaa ku fadhiiso bawdadaada bidix waxaa loo jeedaa adinkaaga bidix goglo adinkaa dabeedna ku fadhiiso bawdadii oo ka sarraysa ayaa marka waxa weeye labadaasi iscaabiga iscaabinayaan ayaa ruuxa miisaankiisa ku dhacaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yansibu mid taaga buu ahaa rijlahu adinkiisa ayuu taagi jiray alyumnaa midig ayuu taagi jiray waxaa loo jeedaa cidhibta midig midigtiisa ayuu sare u taagi jiray xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey wayastaqbilu biasaabicihi wayastaqbilu waa la qaabili jiray nebigu sala allahu alayh wasalam biasaabicihi farihiisa waa faraha addinkaa loo jeedaaye faraha addinkiisa wuxuu la qaabili jiray alqiblata qiblada ayuu la qaabili jiray oo bimacnaa faraha addinka midig wuxuu u jeedin jiray xagga qiblada oo baatinka ayuu dhigi jiray xagga hoose si cidiyaha iyo caarada faruhu ay ugu jeestaan qiblada waadinka midig baa loo jeeda xadiidkana nasaa-i baa soo wariyay sheikuna waxa uri bisanad saxiix almuhim arkaanta salaada waxaa ka mid ah sujuudda koowaad marka la sujuudo in sujuuddii laga soo tooso dabeedna markaa waxaa la fadhiisto fadhigaana waxaa loo fadhiisanayaa iftiraash oo in addinka bidix la goglado dabeedna lagu dul fadhiisto addinka midigna la taago hadduu ruuxu kari karaayo haalibanna siduu nebigu samayn jiray sala allahu alay wasalam waa saas siduu qowl ahaan u amrayna waa saas waxaa kaloo bannaan kayfiye labaad oo kale uu inoo keeni doono oo iqcaa iyadana la yidhahdo taasina waa jirtaa laakiin haaliban tuu nebigu samayn jiray sida badan waa tan tan buu sida badan samayn jiray marka kayfiyada loo fadhiisto sidaas ayaa sunno ah marka fadhigaa la fadhiisanayana waa in la takbiirtaa oo allahu akbar la yidhaahdaa allahu akbarna waxaa la odhanaya xaal alintiqaal marka waxa weeye lasoo soo guuraayo oo ruknigii hore laga soo baxayo oo rukniga kale la doonaya in la galo xaaladaasaa la takbiiranaya laakiin isagoo iska aamusan ruuxu intuu iska soo tooso markuu ruknigii kale markaa waxa si fiican ugu sugnaado ama sare fadhiisto inuu allahu akbar iska yidhaahdo taasi waa qalad waxa kaloo qalad ah fuqahada qaarkood tay yidhaahdaan waa la jiidayaa oo oh, allahu akbar oo deed waxaa laga soo bilaabayaa markuu intiqaalka soo bilaabay ilaa marka waxa weeye uu rugniga kale si fiican ugu sugnaanayo ayuu madayaa markaysagaa lafduljalaalaha oo uu jiidaya ta noocaasi waxa weeye sunada mid kusoo aroortay maaha qaarkood mad dheer bay madayaan imanka wuxuu ka sujuuday oo kale ictidaal isagoo ku suganoo taagan buu doonaya inuu sujuudo marka uu bilaabo ayuu allahu soo bilaabaya dabeedna siduu u jiidayo wuxuu jarayaa takbiirtii oo akbar odhanayaa markuu wejiga dhulka ku hubsado taasina waxa weeye waa qalad oo yacani waxa weeye ma saxna oo madkaa dheeri mid sunnada kusoo arooray maaha mid sunnada ku soo arooray ma aha marka waa mid aan sax ahayn aliqcaau bayna asajdatayn labada sujuudood dhexdooda in iqcaa la sameeyo buu sheikhu halkan kaga hadlayaa iqcaagana waxaa loo jeedaa kii sunniga ah baa loo jeedaa iqcaagan sunnada waxaa looga jeedaa waa inuu ruuxu u cidhbaha ku fadhiisto labada adin cidhbahoodu ku fadhiisanaya labadii addin buu taagayaa addin kasta caaradiisu ku taagayaa dabadeedna waxa weeye wuxuu ku fadhiisanayaa labada cirbood taasaa waxaa la yidhahdaa iqca baa la yidhahdaa wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkoodna yuqcii mid iqcaa sameeyuu ahaa riwaayada kalea sii fasiraysa iqcaagu siduu yahaye yantasibu calaa caqibayh wuxuu isku taagi jiray labadiisa cirbood wa suduuri qadamayhi iyo labadiisa adin caaradoodu isku taagi jiray bimacnaa labada adin caaradooda intuu isku taago ayuu cidhbaha ku fadhiisan jiray xadiiskaana waxaa soo wariyey muslim iyo cawaana ayaa soo wariyey iyo bayhaqi ayaa soo wariyey marka iqcaaga caynkaasa nebigu ma daa'imin laakiin marmar buu sameeyey waxaa sunno ah sida nebiguba sala allahu alayh wasalam marmar u sameeyey in marmar la sameeyaa sunno ah laakiin fadhiguu nebigu u badnaa ee badiba u fadhiisan jiray in loo fadhiistaa sunno ah hadduu ruuxu kari karaayo laakiin haddaanu ruuxu kari karaynin dee xaaladda caynkaasa uma fadhiisanaya siduu awoodi karaya u fadhiisanaya saas weeye iqcaagan laynoo sheegayaana waa ka duwan yahay iqcaaga la nahiyey oo axaadiista qaar ba waxaa kusoo aroortay axaadiis fara badan nahaa can iqcaa'in ka iqcaa'i ilkelbi horena waa usoo maray in nabigu sala allahu aleyh wasalam reebay fadhi la mida fadhiga eygoo kale in loo fadhiisto nebigu waa diiday oo waa reebay fadhiga eygana waxaa loo jeedaa waa in markaa badhida dhulka la dhigo oo jilbahana sare loo taago gacmahana dhulka la dhigto in qaabkaa la sameeyo labada sal inta dhulka la dhigo jilbihii sare loo taago garhka lagu soo dhaweeyo jilbihii addimadii dhulkaa lagu taagayaa sida loogu socdo addimada ayaa dhulka loo loo dhigaya jilbihiina sare loo taagaya labadii gacmoodna dhulkaa la dhiganaya sidaa in la sameeyo nebigu sala allahu aleyh wasalam salaada gudaheeda waa nahiyey oo waa reebay marka iqcaaga xadiiska sugaya iyo xadiiska nafinaya waa kala duwan yihiin kayfiyadooduna isku mid maaha waa kala duwanta iqcaagani waa sunne ku saabsan in labada cirbood lagu fadhiisto fadhiga labada sujood udhexeeya mawdicaan mawdica ahayn iqcaaga caynkani sunne kama aha laakiin aljuluus bayna sajdatayn ayaa labada cirbood in lagu fadhiistaa marmarka qaarkood ay sunno tahay laakiin ataxiyaadka iyo marka la atixiyaadsanayo in cirbaha la lagu fadhiisto iyadoo sunnada kuma soo aroorin laakiin ruuxu hadduu kari kari waayo meeshu cidhidhi oo kale ay tahay cudurdaar waa u samayn karaa inuu sidaa u sameeyo laakiin miduu sunno ahaan u samaynayo oo uga jeedo sunno nebi baa dabaqaysaa ajar ku hel ma aha marka calaa kulli xaal tanna waxa weeye sidaas yadaa weeye wujubu litminaani bayna sajdatayn in lagu xasila inay waajib tahay labada sujuudood dhexdooda ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya wa kaana sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yatma'inu mid xasila buu ahaa xataa yarjica ilaa uu noqdo kullu cadmin laf kastaaba ay ku noqoto ilaa mawdicihi meesheedii ay ku noqoto ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam xasili jiray xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo bayhaqi baa soo wariyey wa amara waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam bidalika kaasoo xasiloonida ah lagu xasilo fadhiga labada sujuudood udhexeeya almusii'a salaatahu kii xumeeyey salaaddiisii ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam amray sidaas wa qaala lahu wuxuu ku yidhi laa tatimu salaatu axadikum laa tatimu ma dhammaystirmayso salaatu axadikum midkiin salaadiisu dhammaystirmi mayso xataa yafcala dalika ilaa uu sidaa sameeyo marka duma'niinada xadiiskaa laftiisa waa sheegay abu daawud iyo xaakim baana soo wariyey sheekuu yidhi wa kaana yutiiluhaa nabigu wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam mid dheereeya fadhiga labada sujuudood udhexeeya xataa takuna qariiban min sajdatih ilaa ay ka noqonayso mid ku dhow sujuuddiisii bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa axyaanan yamkuthu nebigu sala allahu alayh wasalam marmarka qaarkoodna waa sugnaan jiray xataa yaquula alqaa'ilu qad nasiya ilaa uu ka yidhaahdo ka odhanayaa bimacnaa naftiisa iska yidhaahdo qad nasiya waa ilaaway ilaa uu iska yidhaahdo xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim almuhim fadhiga labada sujuudood udhaxeeya in lagu xasilaa waa rukni arkaanta salaada ka mid a ah, ayna salaaduna la-aanteed asaxayn laa tatimu axaadiista kusoo aroortay xadiis musii salaati tamaamka la nafinayaa ma waxaa looga jeedaa ijzaagii mise waxaa looga jeedaa kamaalkii sida daahirkii waxay tahay in looga jeedo yani marka ijzaagii in la nafinayo oo kamaal mustaxaba aan la nafinayn laakiin ashyaada lagu sheegay waxay uqaybsantaa wax salaaduba aynay asaxayn iyo wax naqsi weyni gelayo oo waajib laga tegay oo ismi ka imanayo laakiin salaaddii yani ay asaxayso lakin tasixu maca alismi laakiin kamaal mustaxaba loogama jeedo shay kasta oo lagu sheegay xadiis musi salaati waa waajib waajibkaasi ha ahaado mid rukni ah ama ha ahaado mid rukninimada ka sokeeya ku doonaha ha kollayba tegista laga tego miduu ismi ka imanayo weeye daliil kaloo ka baajiye waxaan loo helin shaygii daliil kaloo ka baajiye la helo yacni sida waxa weeye iftiraashkaas u dhexeeya fadhiga labada sujuudood oo kale in iftiraash la sameeyo wax ka baajiyay waajibnimadii baa la helayaa oo kayfiyad kaluu nebigu u fadhiista xilliyada qaarkood daliilkaasi wuxuu ka baajinayaa yacni waajibnimadii in la odhanaayo ruux kastaan u fadhiisanay aasin buu ku noqonaya laakiin shaygii daliil ka baajiyay aan la helin wax kastoo xadiis musii'u salaatah lagu sheegay wuxuu noqonayaa shay waajib u noqonaya tegista laga tago ogaan looga tagana lagu dambaabayo dumaaninada markaa salaada lagu xasilayo fadhiga labada sujuudood udhexeeya gudihiisa lagu xasilayaana waa rukni la-aantiina salaadaasi ma ansaxayso wuxuu kaloo sheikhu soo arooriyey axaadiis sheegaysaa fadhiga labada sujuudood u udhexeeya inuu nebigu dheerayn jiray sala allahu alay wasalam oo sujuudda ku dhaweyn jiray ama uu ku sugnaan jiray fadhigaas ilaa dadka qaarkood naftooda ay ku soo dhacdo ay is yidhaahdaan oo qalbigooda iska yidhaahdaan waaba ilaawey ama inuu salaad ku jiraa buu ilaawey ama inuu sujuudu ilaawe ilaa is yidhahdaan fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan arkaantu waxay u qaybsantaa arkaan tawiila iyo arkaan qasiira ruknu tawiil iyo rukni qasiir baa kala jira rukniyada qasiirkaana waxay ku tiriyaan ictidaalka laga tooso oo la iska taago rukuucda iyo toosidda sujuudda laga tooso ee la fadhiisto fadhiga labada sujuudood udhexeeya labadaa waxay yidhahan waa laba rukni oo gaagaaban shaaficiyaduna waa ka mid culamada saa ku tagtay saas aawadeed waxay yidhaahdeen in la dheereeyaa ma banaana in la dheereeyaa ma bannaana saas aawadeed bacdu shaaficiya adilada markay arkeen way ka leexdeen qowlkii shaaficiyada mas'aladaas oo waxay yidhahdeen rukni kasiira inay tahay oo aan la dheerayn karin amaba dheeraynta la dheereeyaa salaaddii wax yeelayso waxaa ka hor imanaysa axaadiista waana inagii soo marray nebigu sala allahu aleyh wasalam istaaggiisa iyo rukuucdiisa iyo toositaanka rukuucda ka tooso iyo sujuuddiisa iyo fadhigiisa intaas inay isku dhowaan jireen kaana sala allahu alayh wasalam yajcalu rukuucahu wa qiyaamahu bacda arukuuci wa sujuudahu wa jalsatahu bayna asajdatayn qariiban min asawa xadiiskuna bukhaariiyo muslim buu ahaa weliba dee rukuucdiisu wakhtiyada qaarkood way dheeraan jirtay oo isagoo qiraa'ada dheereeyey baa rukuucdiisuna qiraa'adiisa ku dhowaan jirtay qadarka uu rukucsan yahay waxay ku dhowaan jirtay qadarka uu qiraa'ada u taagnaa toosidda uu rukuucda ka tooso iska taagaana rukuucday kusii dhowaan jirtay xadiidkan kale wuxuu sheegayaa wuxuu nebigu ku sugnaan jiray fadhigaa labada sujuudood u dhexeeya ilaa uu is yidhaahdo mid is yidhaahdaa waaba ilaawe xadiiskaa mid la midna waxaynu kusoo aragnay ictidaalka kullu daalika waxay caddaynayaan fadhiga labada sujuudood u dhexeeya iyo toosida rukuucda laga tooso layska taago ictidaalka weeyaane inaynay ahayn rukni qasiirah oo haddii la dheereeyo salaadda yeelaya inaynay ahayn ee ay mashruuc tahay in la dheereeyaa axaadiistaa saasaa laga qaadanaya saas awadeed qowlka markaa khilaafsan axaadiista iyo sunnadaa khilaafsan lama qaadanayo qaala ibnu lqayim ibn اlqayim wuxu uhi raximah اllah wa hadihi sunatu tarakaha annaasu min bacdi inqiraadi casri الصaxaaba sunnahan ku saabsan fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya in la dheereeyo tarakaha annaasu dadku waa ka tageen min bacdi inqiraadi casri الصaxaaba casrigii saxaabadu markuu dhammaaday dabadeed ay saxaabadii wada dhinteen dabadeed waa ka tageen dadku yacni in badan baa ka tegi ujeedaa haalibka ujeedaa wa amaa man xakama asunnata kii sunnada xaakim ka dhigtay miyaa walam yaltafit ilaa man khaalafahaa aan u aaba yeelin oo dan ka gelin cidda khilaaftay sunnada aan milicsan oo daymoon oo dan ka gelin xaalaynba fa innahu laa yacba'u uma aaba yeelaayo bima khaalafa hada alhadya wixii hadyiga iyo hanuunkaa khilaafay uma aaba yeelaya hadyiga nebiga sala allahu aleyh wasalam buu raacayaa ciddii khilaaftayna qowlkooda waa ka tegaya waajibkuna waa saas oo sheekh hebel baa ama imaam hebel baa yidhi ama madhab heblaayaa tidhi shay axaadiista khilaafsan in xadiiskii saxiixa ah ee nebiga inta laga tago qowl cid kale in la raaca ma bannaana waayo nusuusta kitaabka iyo sunnadu waxayna amrayaan ilah ilaah iyo rasuulkiisa la ateeco la raaco atiicu llaha wa atiicu arasuul atiicu allaha warasuul yacni ilah iyo rasuulkiisa ateeca ilahay amray falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min dunihi awliyaa waxyiga in la raaco layna amray وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره نصوص بضن يا آيات بضن يا حديث بضن ما موضوع فتصينا يا أولو دلشري علماء دمان وإسلو قليهين إن حديث كان النبي قال الراعي قول كبشر كليلي إيه خلافا حديث كان النبي قال إلا قتقاي بل إجماع بيكو صورة إمام الشافعي رحمه الله وحو يليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد مسلimiintu waxay ku إجماaceen qofka xadiiثkii nebi u caddaado oo bimacnaa صaxiix ah oo mas'ale ku tusinaya inaynay xalaal u ahayn hadal ruux kale inuu xadiiska nebiga u khilaafaa inaynay u banaanayn baa muslimiinta o dhami ku ijmacday shaafici baa soo naqliyey ijmaaca bale waxay tilmaameen culammadu xadiiska nebiga in haddii loo khilaafo madhab daraaddeed ama qowl shiikh daraaddi ama qowl imaam daraaddi haddii taa loo khilaafo inay tahay arrin ciqaab lagu mutaysanayo cabdullahi bnu cabbaas wuxu uhi yuushiku an tunzla calaykum xijaaratu min asama aqulu qala rasul lahi sala allahu alay w slam wataquuluna abu bakrin wacumar wuxuu yidhi waxay u dhowdahay in samada dhagax laydinkaga soo daadiyo waxaan idinku leeyahay rasuulki ilaahay wuxuu yidhi idina waxa igu leedihin abubakar iyo cumar waxay yidhahdeen cabdullahi bnu cabbaas baa odhanay xabr hadihi lumma lafdi kale waxaa loo soo wariyey inuu cabdullahi bnu cabbaas uu yidhi uraahum sayahlikuun aqulu qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam wayaquluuna naha abu bakrin wacumar rawahu eh, imaam axmed fii musnadihi bisanad saxiix mas'alo mutcada xajka ku saabsan ayaa cabdullahi bnu cabbaas waxa uu sheegay axaadiista nebigae mutcatulxaj sheegeysa mutcatulxaj sheegaysa xajka mutcadiisi oo in bilihii xajka cumro lasoo xidho oo cumrada laga xalaaloobo bilaha xajka gudahiisa bilaha xajkuna waxay ka bilaabantaa shawaal awalkeeda dabeedna safarkaa laftiisa iyadaan laga laabmin oo beledkii lagu laabmin isla safarkaa gudihiisa in la sugo inta la tamatuco dabeedna marka dambe la xidho marka waxa weye xaji sida yawmu tarwiih oo kale xajkii dib ula xidho kaasaa waxaa la yidhaha mutco tamatuc baa la yidhahdaa waa tamatuc bilmacna alkhaas marka tamatuca axaadiistaa ku soo aroortay ayuu sheegay dee tamatuca qur'aankana waa lagu sheegay faman tamataca bilcumrati ilxaji fama staysara min alhadiy nabiguna sala allahu alayh wasalam waa amray saxaabadiisa xajat lwadaac inay tamatucaa sameeyaan kii aan hadyi wadin inuu tamatucaa nebigu amray oo xajkii oo xajkii uu cumro u fasakho marka axaadiista mawduuca ku soo aroortay cabdullahi bn cabbaas sheegayey markii nabiga la weydiiye o la yidhi alicaamina haada am liabad labad qaala bal liabad labad almuhim markaasaa lagu yidhi tamatucaas aada sheegaysa xajka abubakar iyo cumar baa diiday oo nahiyey waxaa cabdullahi bnu cabbaas yidhi waxaan u malaynayaa in la halaagaayo waayo waxaan ku leeyahy rasuulka ilaahay wuxuu yidhi iyaguna waxay igu leeyihiin abubakar iyo cumar baa nahiyey marka bisanad saxiix baa cabdullahi bnu cabbaas kaga sugantay aladkaaru bayna asajdatayn adkaaraha labada sujuudood dhexdooda lala imanaayo ama la odrhanayo ayuu halkana sheikhu kaga hadlaya wa kaana sala allahu alayh wasalam yaqulu fi hadihi ljalsa wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam ahaa yaqulu mid yidhaahda ayuu ahaa fii hadihi ljalsati fadhigaa gudihiisa wuxuu ku odhan jiray allaahuma ilaahayow wa fii lafdin lafdi kalena waxaa ku soo rabbi ikfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf ama rabbi kfirlii rabbigayow ii dembi dhaaf allahuma akfir lii buu odhan jiray ama rabbi kfir lii buu odhan jiray maana bimacnaa warxamnii ii naxariiso wajburnii ikab oo bimacnaa naqsigayga nuqsaanta ee igu imanaysa ama igu sugan xagga xisiga iyo xagga macnawiga mid walba iga kab waa kabistii weeye jabrigu sida jabru lkasiir sida ka jabay in la kabo oo kale marka nuqsaantayd iyo jabitaankayga xisan wa macnan iga kab wajburni ikab warfacnii sare i iqaad wahdinii ihanuuni i bogsii ama balaayooyinka iga ilaali warzuqnii iarzaaq marka mucaafaadku xaggii balaayaadka in laga dhowro oo laga ilaasho iyo xagga markaa xanuunka in laga bogsiiyo mid waliba soo gudagelaysa risqigana waxaa soo gelaya risqigii khaaska iyo kii caamka intaba bimacnaa risqigii arwaaxda iyo qalbiyada iyo risqi risqii jasadka intaba waayo jidhku risiq buu leeyihi arwaaxda iyo qalbiyaduna iyaguna risiq bay leeyihiin daacada iyo khayrka iyo iyo hanuunka ayaa u risiq marka labada noocba waa soo geliyaan labada noocba waa soo geliyaan watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun waatuu cabdullahi ibnu cabbaas ku fasiray risqa waxaa looga jeedaa shukrinaqa watajcaluuna risqakum ay shukrakum waxaa loo jeedaa baa la yidhi risqigaa wuxuu yahay risqu lqulubi waalarwaax oo waa taacad iyo khayrka iyo shukri naqi macnaha saa laga tilmaamaya saas calaa haada xaaje looma qabo taqdiirkay culamada qaarkood ay qadaraan ay yidhahdaan watajcaluuna risqakum ay shukra risqikum waa min baabi xadfi lmudaaf cabdullahi ibn cabaas isagu waxaabuu ku fasiray risqiga laftiisa waaba shukrigii oo qalbiyadu risq u yahay shukri naqo marka waa nicma cadiima oo nicmada adduunyo waxaa ka weyn nicmada diinta nicmat ddiin acdamu min nicmat dunya nicmada adduunyadu waa daleel marka nicmada diinta loo eego ikfir lii warxamnii waa dembigaygii dhaaf ina naxariiso macnuu saasuu dhacaya marka makfirada iyo raxmada haddii laysku ladho iyo haddii mid ahaan la kala sheego farqa udhexeeyay culamadu yidhahdeen ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca markay kulmaan oo labada la ysku cadfo isku mar la sheego way kala tagaan oo laba macnay kala noqdaan marka mid ahaan la sheego ka kale aan la sheeginna kii kalena waa soo gudagalaa marka hadda waa cinda aliqtiraan waxaa macnuhu noqonayaa ikfir lii ii dembi dhaaf fi salafa lii min adunuub ama fi ma madaa lii min adunuub wixii hor maray ee dembi hore u dhacay ilahu iga dhaaf warxamnii ii naxariiso oo bimacnaa icsimnii idhowro i ilaali oo dembiga iyo macaasida iyo dunuubta iga ilaali fi ma yastaqbilu min cumri waktiga dambe ee soo socdana ilaaha idhowro inaan dembaabo iga dhowro iga ilaali marka ikfir lina waxay noqonaysaa fima mada ayay ku tacalluqaysaa irxamnina waxay ku tacaluqaysaa fima yastaqbil laakiin irxamni keliya haddii la yidhaahdo labada mid weliba waa soo gelaysaa bay yidhahdeen oo bimacnaa i naxariiso wixii horena iga dhaaf waxa dambe soo socdana iga dhowr xadiiska waxaa soo wariyay abu daawud iyo tirmidi iyo ibn maajah iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiye wa taaratan yaquul marna wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam rabbi ikfir lii rabbigayow ii dembi dhaaf ikfir lii ii dembi dhaaf buu odhan jiray xadiiskana waxaa soo wariyey ibn maajah sheikhuna waxa weli bisanad xasan sanad wanaagsan buu soo wariyey waqad ikhtaara adducaa bihada alimaamu axmedu ducada tan lagu ducaysanayana waxaa doortay imaam axmed baa doortay wa kaana yaquuluhumaa labadaba nebigu waa odhan jiray sala allahu alayh wasalam fii salaati alleyl salaada habeenkii uu tukanaayo labadaba nebigu sala allahu alayh wasalam waa odhan jiray allahuma akfir lii warxamnii wajburnii warfacnii wahdinii wacaafini warzuqnii iyo rabbi ikfir lii ikfir lii waa odhan jiray yani fadhigaasuu ku odhan jiray sheikhu wuxuu yihi walaa yanfi dalika mashruuciyata hadihi alawraadi fi lfardi sunno inuu ku odhan jiray diidi mayso in awraaddan ama dikriyadan in faralka lagu yidhaahdo diidi mayso licadami wujuudi alfarqi baynahu wa bayna annafli waxayna u diidayn wax farqi u dhaxayn faralka iyo sunnaha inaanu u dhaxaynin adkaarta iyo waxa la odhanaayo wa bi hada yaquulu shaaficiyu wa axmedu wa isxaaqu saasaanuu yidhi shaafici iyo axmed iyo isxaaq ay yidhaahdeen yarawna ana hada jaa-izun fi lmaktubati watatawuc waxay u arkayaan inay taasi ku bannaan tahay faral iyo sunnaba kama xakaahu tirmidiyu siduu tirmidiba ka sheegay wa dahaba ila mashruuciyati dalika alimaamu alطaxaawiyu ayضa fi mushkil اlaahaar waxaana ku tegey sidaa in la yidhaahdaa inay mashruuc tahay oo mid la sharciyeeye tahay imaamu طaxaawi baa ku tegay kitaabkiisa mushkil aahaarka sharxu mushkil aathaar iyo mushkil aathaar mar mid baa lagu magacaabaa qoliha taabacay qaarkoodna waxay ku taabaceen cunwaanka ah sharxu mushkil aathaar wannadaru asaxiixu yuayidu dalik yani nadarka saxiixa iyo istimbaadka saxiixina sidaa waa xoojinaya waa ayidaya in wixii sunno ku asaxay nebigu inuu ku odhan jiray sala allahu alayhi wasalam sunno gudihi faralka gudihiisana lagu odhan karo daliil u diidaya haddaan loo hayn liannahu laysa fi salaati makaanu laa yushracu fiihi dikrun salaada gudaheeda kuma sugnaa meel aan dikri la sharciyeynayn meel aan la sharciyeyn wax dikriyi salaada kuma jirto fa yanbagii an yakuna kadalika alamru haahuna waxaa habboon halkan oo kalena inay saa noqoto wahada bayinu laa yakfa saas aawadee mawdic salaadda la yska aamusaa ma jiro uma kaana intaa dabadeed wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam yukabiru mid takbiirta buu ahaay oo allahu akbar yidhaahda wayasjudu sujuuda alsajdata athaaniyata sujuudda labaad fadhigaa labada sujuudood u dhexeeya shiikhu inuuma sheegin gacmaha meesha la saarayo waxaana shiikhu fataawihiisa ku sheegay in sunno nebiga kaga asaxday oo ka sugan oo xadiis saxiixa lagu hayo fadhiga labada sujuudood u dhexeeya mawdic caynkaa iyo caynkaasa in gacmaha la saaray inaanay jirin laakiin dadku hadda siday isticmaalaan oo ah bawdyaha inay saaraan ama sida atixiyaadka meeshay markay atixiyaadka u fadhiyaan mawdicay gacmaha dhigaan oo kale inay dhigayaan waxaa loo cuskanayaa buu sheikhu yidhi jarayaanu camal lmuslimiin xadiis marfuuc oo saxiix oo ku sugan yaan laba hayne laakiin camalka muslimiintu inuu sidaa ku dareeray oo khalafan can salafin muslimiinta qaybiba qolada kale ka soo gaadhay oo sidaa isaga soo rareen camalka muslimiinta ee sidaa ku dareeraa loo ictimaadayaa buuri horeynanu usoo sheegna uma kaana intaa dabadeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam yukabiru mid takbiirtuu ahaa wayasjudu mid sujuuda ayuu ahaa assajdata athaaniyata sujuudda labaad buu sujuudi jiray xadiiskana waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim wa amara bidalika wa amara wuu amray nebigu sala allahu aleyh wasalam bidaalika kaas buu amray oo ah sujuudda labaad in la sujuudo lana takbiirto almusii'a salaatahu kii xumeeyey salaaddiisii ayuu amray wasfiga ama laqabka culammadu waa ku dhejiyeen waxaana looga jeeday litacriif tacriif bay uga dan lahay ugamay dan lahay wax kale sidaas aawadeed kiibadii muxaramkaadi noqon mayso haddii la yidhahdo almasii'a salaatahu waayo xadiidkan saasuu ku caanbaxay haddaan sidaa loo sheegin dadka qaarkood xadiidkan in loo jeedo garan maayaan magaciisana waxaa la odhan jiray khallaad ibnu raafic baa la odhan jiray waana saxaabi ka mid a ah saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam faqaala lahu wuxuu ku yihi nabigu sala allahu aleyh wasalam bacda an amarahu markuu amray dabadeed bilitminaani xasiloonida u amray bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda lagu xasilaayo kama sabaqa yacni xaalay ku sugan tahay sidii inoo soo hormartay uu sidaa amray wuxuu yidhi suma taquula ilaa aad waxaa ka samayso suma taquula dabeedna aad ka tidhahdo allahu akbaru allahu akbar aad ka tidhahdo suma tasjuda dabeedna aad sujuuddo xataa tatma'ina ilaa ay ka xasilayso mafaasiluka xubnaha waa ay ka xasilayaan uma afcal dabad samee daalika arrinkaas samee fii salaatika kulliha salaadaadoo dhanna sidaas samee bimacnaa ragcaddaa waxaad samaysay ragcad kasta gudaheeda intaasoo kale samee xadiiskana abu daawuud iyo xaakim iyo baa soo wariyey asalkiisana bukhaari iyo muslim buu ku sugayay laakiin ziyaadadan waxaa la gaara abu daawud iyo xaakim wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayhi wasalam yarfacu yadayhi mid sare u qaada labadiisa gacmood maca hada takbiiri takbiirtaa la jirkeeda saruu gacmaha u qaadi jiray axyaanan marmarka qaarkood waana soo marray oo mawdic aynu soo marray la midta marka inta badan gacmaha ma rafcin jirin marka uu sujuudaayo ama sujuudda kasoo toosayo laakiin marmar buu samayn jiray inuu gacmaha rafciyo wa kaana yasnacu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay waslm mid sameeya fii hadihi sajdati sujuudan tana gudaheeda mila ma kii wax la miduu samayn jiray sanaca uu sameeyey nebigu sala allahu alay wasalam fi lulaa ay fi sajdati lulaa sujuuddii koowaad wuxuu sameeyey oo kale wax la miduu sujuudda labaad gudaheedana samayn jiray alula waxaa loo jeedaa oo mawsuufkii baa la xadfay sifadii baana la sheegay ay fi sajdati lula uma yarfacu nabigu sala allahu alayh wasalam waa rafcin jiray ra'sahu madaxiisuu sare u qaadi jiray mukabiran xaaluu takbiiranayo allahu akbar odhanayo waxaana soo wariyey muslim iyo bukhaari wa amara bidalika waa amray kaas nabigu sala allahu alayh wasalam almusii'a salaatahu kii xumeeyey salaadiisii buu amray faqaala lahu wuxuu ku yihi bacda an amarahu bisajdati haaniya wuxuu ku yihi markuu amray sujuudda labaad markuu amray kama mara xaalay ahaatay sida ina soo martay uma yarfaca ra'sahu ila laa tatimu salaatu liaxadi min annaasi xataa yafcala kada wakada wakada wakada yani uma yarfaca dabeedna uu sare u qaado ra'sahu madaxiisa ilaa uu sare uga qaado salaaddiisu ma dhamaystir mayso oo fa yukabira uu takbiirto xadiiskana waxaa soo wariyay abu dawud iyo xaakim takbiiraat lintiqaal sidayn hore usoo sheegnay dhammaantood waa waajib waayo xadiidu musii salaata takbiiraatulintiqaalka iyo tasmiica mid walba waa lagu sheegay marka warka ay fuqahada qaar odhanayaan takbiiraatulintiqaalka laguma sheegin xadiisulmusii'i salaatahu saas aawadee waajib ma aha waa qowl ansaxahay waa lagu sheegay waana ku asaxday abu daawuud wakayruhu baana soo wariyey wa qaala lahu wuxuu ku yihi nabigu sala allahu alayh wasalam uma asnac dalika dabeed samee kaas fii kulli rakcatin wasajdatin rukuuc kasta iyo sujuud kasta sidaa samee rakacada hadda rukuuc baa looga jeedaa fa facalta dalika markaad sidaas samayso faqad tamat salaatuka way dhammaystirantay salaadaadu wa in anqasta minhu shay-an haddaad wax ka nuqsaamisana anqasta min salaatika wax salaadaadii ka mid aad nuqsaamisa marka mawdican hadda sujuudda lagu cadfay sajdada waxaa daahira in rakcada looga jeedo rukuucda lakin cala kulli xaal mawdic kollay ku soo arooray man salaatahu ragcaddii looga jeedo ragcadd dhan waa jirtaa marka wuxuu xadiisku tilmaamayaa sujuuddii hore wixii lagu samaynayey wax la mida in markaa sujuudda dambaan lagu samaynayo ragcadda koowaad waxaa lagu samaynayo in ragcad kastabaan lagu samaynayo wixii laga dhimaa inay tahay wax salaaddii laga dhimay xadiiskana imaam axmed iyo tirmidaa soo wariyey wa kaana yarfacu yadayhi axyaanan waxaanu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam mid gacmihiisa sare u qaada marka uu sujuudayo sujuudda labaad marmarka qaarkood buu sare u qaadi jiray laakiin badiba sare uma qaadi jirin xadiiskana waxaa soo wariyey abu cawaana iyo abu dawuud ayaa soo wariyey bisanadayni صaxiixayni ba sheikhuu yidhi wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk